dawaadoo bidcadigeesunaha booqa laga taagay inaan baaritaan suubinaan uga baxaynaahe wax yar inaan dhidhaanshaan jaclahay saad u darasiine waxaan soo duruusada haddaan boyntigii helaya mahay balaraacdayaan soo bandhigayaahe balwadii dariiqoodinkaa faraxday diintaay balwadii dariiqoodinkaa faraxday diintayna markaasay usii kala baxeen boqol iyo dheeraade midaa yidhi burhaanaa jirtiyo baraka noo gaara waxaan idhi baraahiin cadkeen beenu raad male intaas baytan soo qaadayen baa iga soo rogayay ibraahimi sheekh bixiyayo naarka daryeelay una daradad niiraan iyo uula soo baxay bismi illaahi walxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh insha allahu tacaala halkan insha allah waxaan rabaa inaan uga jawaabo sheekh ka mida ah culamada suufiyada magaalada muqdisho joogta sheekh somow oo kelimad maalin wata warbaahinta uu soo geliyey dadkao dhan ka fashicisa lana yaabeen wuxuu sheegay inuu yidhi waddanku wuxuu burburay markii laga tegay kitaabka munaaqibka salliga nebiga iyo kitaabka aanka wuxuuna weliba dadkii markaa dhegaysanayay xaadiriinta kula hadlay inuu yidhi waxaanu ballan qaadaynaa inaan dib u soo celinno munaaqibkii marka munaaqibka waa kitaabkii qaadiriyada in insha allahu tacaala waana sharixi doonaa munaaqibka iyo waxa ku yaal in sababta burburka iyo baaba iyo hoogga dhulka soomaaliyeed ku dhacay uu munaaqibku uu sabab u yahay iyo in kalena qof kastoo caaqila waan usoo bandhigi doonaa insha allahu tacaala laakiin bal marka hore nala dhegaysto nala arka wixii uu soomow uu ku hadlo isagoo la hadlaya dad badan oo markaa isaga goobjoog u aha dhegaysanaya dalku wuxuu qaribay u baaba'ay haddii laga tegay manaaqibkii haddii laga tegay salligii haddii laga tegay qur-aankii haddii laga tegay in si weyn loo mawluudo biriha nuuraa soo laabtay mawluudkaa soo laabtay garabta ma qaadaynaa inaan manaaqibka kulligayna soo noolayhayno iyo tasbiixda adkaarta awliyada dhammaantood ballan ma tahay waxaan filayaa qof walba oo caaqila qof walba oo ku xisaabtamaya hor istaagga ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu maqlay soomo waxa uu ku hadlay waxa uu yidhi waddanku wuxuu burburay markii laga tegay munaaqibka munaaqibku waa buuggaa wey oo kitaabka qaadiriyadu ay weyneeyaan alfuruudaat alrabbaaniya marka bal aan fiirina munaaqabka uu yidhi markii laga tegey ayaa ilaahay cadhooday oo burburka ayadaa sabab noo ahayd munaaqabka bal fiirihi waxa ku yaallo ninkaa odagaa ku hadlay munaaqabka waxaa ku yaalla in sheekh cabdulqaadir jiilaani uu yidhi waxaanse ku celinaya mar walba oon dadka xasuusinaya sheekh cabdulqaadir inuu beri ka yahay waxaan meesha lagu qoray waa sheekh muslimiintii dowla cabaasiya xilligeedii noolaa oo shan boqol lixdan iyo kowdii magaalada baqdaad ku dhintay waxaan waa wax laga alifay oo lagu been abuurtay erayada ka ee munaaqibka ku yaalla waxaa ka mid a wa aclamu nabaata alardi kam naabitin wa aclamu waxaan aqaana oon cilmi u leeyahay buu yidhi cabdulqaadir ziilaani nabaata alardi dhulka wixii ka soo baxay oo caws ah kam naabitin imisaa soo baxday dhulka ka soo baxday wa aclamu waxaan kaloon ogahay buu yidhi ramla alardi dhulka ciiddiisa iyo bacaadkiisa kam huwa ramlatan imisa xaboo tamuuxa ama ciida weeyaan garanaya cilmigaas ilaahay keliyaan annaga u naqaanaa subxaana wa tacaala cabdiqaadir jiilaani baan cilmigaas lahayn walaa malaa'igtaan lahayn walaa awliyadaan lahayn ilaahay keliya wax walba cilmigooda koobay subxaanahu wa tacaala marka iyagu waxay yidhahdeen munaaqibka lama fasiro oo qofka fasiraa wuu ku indhabeelaa iyagoo doonaya inay ka qariyaan xaqiiqda ku taalla dadka xaqiiqda munaaqibka ku taal ayay rabaan masaakiinta inay ka qariyaan dad badan baa sidaa marka diin moodaya oo odhanaya munaaqibkii aan soo celinayna waxaan leedihin waan soo celinaynaa bal ila dhegaysta ninkii ilaahay inuu u toobadkeeno doonayo waxay kaloo ku qoran waaclamu cilma allahi ifsi xuruufahu in cabdiqaadir jiilaani uu yidhi waxaan garanayaa cilmiga ilaahay waxaan koobay xuruuftiisa oo dhan wa aclamu waxaan kaloo aqaanaa mawja albaxri kam huwa mawjatan hirarka baxda badda badweynka hirkeeda dhan baan garanayaa imise hir baan garanaya yacni cilmigii ilaahay buu sheeganaya shiikhuna ma sheegan saan horada uga beryeellay laakiin daalimiinta shirkiga soo qoray ayaa sheikha ku been abuuranaya gaarsiiyey darajo uluuhiya ama ilaahnimoah ilaahay keliyaa garanaya yacni dadweynta iyo hirarkeeda waxay kaloo ku soo qab waxaan akrinayaa kitaabkii munaaqibka awe waa munaaqibkii aad taqaanana qaadiriyada boggan akrinaya waa saddex iyo lixdan bogga saddex iyo lixdan malaktu bilaad allaahi sharqan wa maqriba wain shi'tu afnaytu alanaama bilaxdati malagtu waan hantiyo anigaa iska leh bilaadallaahi ilaahay dhulkiisa anaa iska leh sharqan wa maqriban bari iyo galbeedba jiilaani baa sidaa odhanaya odhanaya wain shi'tu haddii aan doonana afnaytu alanaama waan baabi'inaya waan tirtirayaa yacni makhluuqa oo dhan bilaxdati ilbiriqsigaan dadka o dhan ku baabi'inaya aniga ilbiriqsigayga ayaan ku tirtirayaa subxaan allah subxaan allah waa kufri aan loo meelgeyin waay ninkii caaqila dhulka alla allah iskale cidna ma siin ilaahay dhulka subxaanahu wa tacaala walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard dhanka kale waxaa wax burburin kara baabi'in kara ama ilbirasi ku baabi'in kara ama noolayn kara ama tirtiri kara waa ilaahay liqowlihi tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi ilaahay hadduu doono subxaanahu wa tacaala waa idin tirtirayaa dadow wayaأti biaakhariin kuwo kale inuu keenaya haddii uu doono waxaan u soo gudbayaa bogga afar iyo lixdanaada manaaqibka manaaqibka qaadiriyada ee ninka odaga uu yidhi waan soo celinaynaa waan u halgamaynaa in la soo celiyo yacni shirki waan soo celinaynaa baaba-ay buu ka wada wuxuuna kaloo leeyahay waxaa loo burburay munaaqib laga tegey subxaana allah sababka loo burburay ee dhibaatada keentayna waanu ka hadli doonaa biidni illaahi jala wacula wa kuntu maca ibraahiima mulqan binaarihi wa kuntu waxaan ahaa maca ibraahiima nebi ibraahim baan la joogay jiilaani waa sidaa odhanayay leeyihi nebi ibraahim oo laga joogay in ka badan afar kun oo sano mulqan binaarihi isagoo lagu tuuray dabkiisii aan dabkii ay gaalada ku tuureen nebi ibraahim wamaa barada wamaa baruda niiraanu ilaa bidacwatii dabku waxba lama qaboobin ilaa aniga dacwadeeda mooye anaa u yeeray anaa yidhi dabow qabow subxaana allah subxaana allah kufrigaas bannaanka yaalla way garan karaan cuqalada intaan caalimiintaba loo gudbin ilaahay waa yidhi dabka qulnaa yaa naaru kuunii bardan wa salaaman calaa ibraahiima dabow qabow ahow nebi ibraahimna badbaadi jismigiisa wa araaduu bihi kaydan fajcalnahum alakhsariin ilaahay baa sidaa odhanaya yacni dhagar bay la maageen iyagaan asfaliin ka dhignay hooseeyo oo khasaaray idan xilligii nebi ibraahimna waan jooga buu yidhi dabka anaa demiyey sheekh cabdiqaadir bay ku been abuuranayaan weliba waa ku xatreynayaan oo isku ruxayaan oo niman diin akrinaya iska dhigayaan oo cibaadaysanaya waxay kaloo yidhahdeen shiikhu wuxuu yidhi anaa kuntu maca idriisa lama irtaqa alcula nebi idriis baan la joogay markii xagga sare loo qaaday lama irtaqa alculaa markuu kor fulay oo samada loo qaaday wa aqcadtuhu waan fariisiyey waxaan dejiyey leeyahay nebi idriis alfirdowsa jannada firdowsa axsana jannatii jannooyinkayga midda ugu wanaagsan allaahu akbar walilaahi alxamdu laa ilaaha ila allah subxaana aladii tabaca calaa quluubi acdaa'ihi waxaa nasahan oo ceeb ka fog allaha daboolay qulubta cadowgiisa mushrikiinta ayay kuwa taageersan nebi idriis baan la jooga buu yidhi markii samada loo qaadayey maxaa yeele ilaahay baa yidhi wa rafacnaahu makaanan caliya markaasaan joogayba anigaaba fariisiye buu yihi firdowso oo jannadayda jannooyinkayga midda ugu fiican ah axsana jannatii jannooyinka o dhanna allah iskale firdowsayda kuwa kaleba ee jiilaani waa addoon laa yaduru walaa yanfac waxna ma dhibi karo waxna ma tari karo adduunkaanna waxba kama ahan addoon dhinteedu ka yahay kownkan waxaa maamulaya kii iska lahaa alcasiizu aljabbaar allah subxaanahu wa tacaala ninka waxa uu leeyahay waan soo celinayaa marka oo in loo halgamo la soo celiyo weeye waa buugga ay ku yaallaan waxa hadda aan soo sheegayey ee shirkiyaadka iyo kufriyaadka xataa ka daran kufrigii iyo shirkigii ay ku dhaqmayeen qurayshta iyo midka nasaarada iyo yuhuudda maxaa yeeley kuma haystaan kuwaasi ilaahay kownkiisa kuma haystaan oo jannada ilaahay ma sheeganayaan oo dhulka ilaahay maqrib iyo mashriq mashriqna iyagu leeyihiin ma sheeganayaan oo qowlkoodu kun fa yakuun ma yahay qowlkeennu ma dhahayaan marka waxaad garanaysaan kufriga halkaas inta uu gaaray ninkii caaqila ilaahay inuu toobadkeena rabow way kuu caddahay suufiya iyo waxay rumaysan yihiin iyo culammadooda macruufka waxay ku hadaaqayaan dadka hortooda oy ku muxaadaraynayaan in weliba munaaqibkii laga tegey waddanka waxaa burburiyena uu yahay munaaqib laga tegey annagu waxaan rumaysanna haddaan nahay ahlusunna waljamaaca haddaanu nahay muwaxidiin haddaanu nahay kuwii nabiga raacay calaa manhaji salafi saalex waxa waddanka u burburay ee dhibaatada keenay inuu yahay kitaabka qur'aanko laga tegey qaala allahu iyo qaala rasuulullaahi oo laga tegey ilaahay oo loo hoggaansami waayey ayaa ilaahay noo ciqaabay oo dabadeedna qaarkeen qaarka kale u cunay oo la isu dilay kamaa qaala allahu subxaanahu wa tacaala qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaba min fowqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiican wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd ilaahay wuu awoodeeno cadaab xagga samada idinkaga keeno xagga hooseo dhulkana idinkaga keeno markaad ilaahay ku caasideen ood amarkiisa diideen ama alla wuu awoodaa inuu inta idin kala qaybiyo qaarkiin qaarka kale uu micnaha dhibkiisa iyo sharkiisa madaxa ku dhufto adinku aad islaysaan ee qaabta ilaahay nagu dhuftay haddaan geeska afrika degannahay oo dhulkeenna iyo dadkeenna u burburay waa ilaahay oo lagu caasiyey ee maaha jiilaani oo lagu caasiyey waa ilaahay oo lagu kufriyey subxaana wa tacaala kitaabkiisa amarkiisa la diiday sunnada nebigiisa la diiday oo dhaqan laga dhigtay mabaadi iyo xeerar bini aadan degsadan ay tasaatiir meydna la tuugay iyo awliye lagu tawasulay qabuurihii loo yeertay kii xagga uweys kii kale eegaaye kii shiikh nuur kii barkaan kii kale ee idriis sheekh idriis kuwii kale ee gobollada dhexe sheekh yuusuf direed maxamed daawuud abaadir muuse sheekh kablolax odaygii kale asna haylaal ku aasnaa midkii kale kasii shisheeyey waqooyiga sheekh madar yacni sheekhii kale sheekh yuusuf alkawnayn oo awbarkhadle loo yaqaan dadkii qabuuray dul fadhiisteen manaahijtiina dasaatiir dowlada ku dhaqayaan bay ku dhaqayeen ilaahay kitaabkiisa oo laga tegey sunnada nebi maxamed oo laga tegey ayaa burburka noo keentay ee munaaqibka mushrikiintu allifeen ee shaytaanka loogu adeegayo kaas in la burburiyaaba diin ah hadduu isagu ku ballan qaado in munaaqib la soo celinayo annaguna haddaannu ahlu tawxiid nahay waxaannu ballan qaadaynaa inaannu munaaqib burburinayno ilaahay idinkii in munaaqib dambe uusan ka jiri doonin geeska afrika oo dadka xaqiiqda loo caddaynayo oo qur'aan kitaab allah wa sunnata nebiyihi kaasaannu dadka ugu yeeraynaa baraynaa annaguna baranayna waxaan leeyahay isagoo saaxiibadii dadkii meesha taagnaa iyo kuwa taageersan toobaddu weli waa idiin furantaa waad nooshihiin dadka munaaqibka ayidsanow ah waad nooshihiin ilaahay u toobad keena inta goori goor tahay shirkigan ha ku dhimanina aad difaacaysaan ood weliba iskula quman tihiin maalinta qiyaamana ilaahay munaaqib idinma weydiinayo awliyana idinma weydiinaye kitaabkiisa si aad u soo raacdeen iyo sunnada nebigiisa si aad ugu dhaqanteen ayuu dadow idin weydiinaya waxaa naftaydiiyo tiinaba ugu yeeraya ilaahay in loo hoggaansamo kitaabka iyo sunnadana lagu dhaqmo munaaqab maya jawhar nafiis maya baybal maya qur'aan wa sunnata nabiyi calayhi salaatu wasalaam wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam